bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllahi slى اllah عalayh wعlى آlih وصaxbihi وslma تsliima kahiira ilى ywm اddiin waxa aynu ku guda jirnay aلsanaة الثaaliثaة min alhijra sanadii saddexaad ee hijrada dhacdooyinkii iyo duulaamadii dhacay darsigii inoogu dambeeyey waxaaynu ku qaadannay ghaswatu khatafaan duulaankii rasuulku uu ku qaaday calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim nimankii la odhan jiray ree khatafaan nimankaasoo isku dayey magaalada madiina inay weerar ku soo qaadaan baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka hortegay dhaqdhaqaaqa ay wadeen markii ay maqleen rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu soo baxay oo iyaga uu ku soo wajahan yahay baa ay yaaceenoo xaggaa iyo buuraha ayay galeen si ay u badbaadaan isla duullaanka dhexdiisa waxaynu soo aragnay qiso dhacday qisadaasi oo ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii nimankaasi uu ka saaray meelihii ay joogeen baa roob baa da-ay kadib baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabaduba maryahoodii bay isku dayeen inay qallajiyaan waanay yaro nasteenoo meel bay degeen nin la odhan jiray ducthuur binulxaarith ayaa markaa gaaladu ay soo direen iyagoo doonaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay shirqoolaan oo ay dilaan markaa rasuulkuu soo kor istaagay calayhi salaatu wasalaam isagoo seeftiisii sita waxaanuu ku yidhi man yamnacuka minnii yaa muxamed yaa iga kaa qabanaya rasuulku wuxuu ku yidhi allah ninkii haybad baa ku dhacday iyo cabsiyo seeftiina waa ka dhacday rasuulku calayhi salaatu wasalaam seeftii buu qaaday kadibna intii in la eg buu isagana ku yidhi man yamnacuka minii yaa ducthuur wuxuu uhi laa axad rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa iska cafiyey addarsu taasic darsiga sagaalaad ghaswatu uxudin dagaalkii iyo duulaankii uxud ayuu ku saabsan yahay waxaanu ka warrami doonaa ama aynu ka hadli doonaa biidn illaahi tacaala khuruuju rasuuli sala allahu calayhi wasalam bixitaankii rasuulku uu dagaalka iyo duulaanka u baxay rujuucu lmunaafiqiina iyo laabashadii munaafiqiintu ay dhexda ka soo noqdeen iyadoo duulaankii iyo dagaalkiiba aan la gaadhin iyagoo doonaya inay khiyaamo iyo dhabarjabba ku sameeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo isla darsigani uu ku saabsanaan doonaa amru rasuuli sala allahu calayh wasalam amarkii rasuulku uu siiyey nimankii rumaadda ahaa ee buurta la saaray wa natiijatu mukhaalafatihi iyo khilaafkii amarkaa la khilaafay ee la fulin waayey natiijadii ka dhalatay kharajat qurayshun quraysh baa soo baxday limuxaarabati lmuslimiina si muslimiinta ay ula dagaalamaan wa akhdi tha'riman man iyo si ay ugu aargudaan ciddii qutila laga laayay minhum ee iyaga ka mid ahayd fii waqcati badrin dhacdadii iyo dagaalkii beder raggii kaga leeday si ay ugu aargudaan wa kaana cadaduhum tiradoodu waxa ay ahayd maca man xaalafahum iyaga iyo ciddii ay kaashadeenba marka lagu daro halaathata aalaafi rajulin saddex kun oo nin ayaa tiradoodu ay ahayd fa kharaja waa soo baxay ilayhim xaggooda ayuu u soo baxay alrasuulu sala allahu calayhi wasalam wa macahu iyadoo ay weheliyaan alfu rajulin kun nin wa rajaca canhu waxaa rasuulka ka soo noqday fi ariiqi dariiqa iyo jidka intii lagu jiray cabdullaahi bnu ubay bnibnu ubayin ninkii la odhan jiray oo ra'iisu lmunaafiqiin bihalaathati mi'atin min asxaabihi lmunaafiqiina wuxuu la soo noqday bihalaathi mi'atin min asxaabihi lmunaafiqiina saddex boqol oo ka mida munaafiqiinta iyo kuwii marka horeba jaalka ay ahaayeen walamaa wasala rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku markii uu gaadhay jabala uxudin buurta uxud amara waxa uu amray khamsiina rajulan konton nin oo min arumaati ka mida raggii shiishyahanka ahaa bitaxasuni inay dhufayska ka galaan fi ljabali buurta wa qaala lahum waxaanuu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tatruku ljabala buurtaa ha ka soo degina sawaa'un intasarnaa am kusirnaa haddii aynu guulaysanno iyo haddii aanu jabno labadaba buurtaa ha ka soo degin ee ku sugnaada uma bada'a alqitaalu kadibna dagaalkiibaa ka dhex bilaaboo ka dhex qarxay bayna alfariiqayni labadii ciidan fanhazama almushrikuuna gaaladii waa jabeen waa bidaayat lhaziima bilowgiiba wa kaada annasru guushiina waxay ku dhowaatay yakuunu lilmuslimiina in muslimiintu ay yeeshaan lowlaa anna almutaxasiniina haddaanay kuwii buurta dhufayska kaga jiray khaalafuu khilaafeen amra rasuuli sala allahu alayhi wasalam amarkii rasuulka oo watarakuu aanay ka soo degeen aljabala buurta oo washtaqaluu aanay ku mashquuleen binnahbi wasalbi furashada iyo haniimada la boobayo xiinamaa ra'w markii ay arkeen intisaara almuslimiina muslimiinta inay guulaysteen macnaha taasi haddaanay dhacdeen guushu dhinaca muslimiinta ayay noqon lahayd falamaa ra'aa markii uu arkay khaalid bnu lwaliidi khaalid binu waliid markii uu arkay aljabala buurtii oo khaaliyan ka maran min arrumaati raggii la saaray ee dhufayska kaga jiray xamala cala almuslimiina muslimiintii baa wuxuu ka soo weeraray min khalfihim xagga dhabarka waa dhabar jebiyey xamlatan shadiida yacnii weerar aada u adag oo aada u xooggan buu ku soo qaaday xata nhazama ilaa ay jabeen akaruhum saxaabada badankoodu ghaswatu uxud waa dagaalkii ugu weynaayee soo raacaa ghaswatu badrin duulaankani markaa sabab buu lahaa sababtuna waxay ahayd nimankii gaalada ahaa ee quraysh oo aynu soo aragnay wixii ka gaadhay ghaswatu badrin iyo culayskii ku dhacay baa markii dagaalkaasi laga noqday iyaguna ay jabeen ayaa waxay go-aan ku gaadheen raggaa ka dhintay iyo dhibaatadaa gaadhayba inay iska maydhaan oo awooddoodii ay soo celiyaan waa sida isleeyihiin ehm, waxaa markaa ay bilaabeen diyaargarow shayga koobaad ee diyaar garowgooda ay ka dhigeen waxa uu noqday safarkii sababta u ahaa ghaswatu badri ee abuu sufyaan uu hogaaminayey ee badbaaday waxay dhahen safarkaa gebi ahaantii waxaynu u xayiraynaa uguna talogelaynaa dagaalka iyo duulaanka aynu ku aargudanayno shilin laga isticmaali maayo nin waloo safarkaa dhaqaala uu kaga jirayna amarkaasaa la siiyey inaanu ka daba hadli karin oo loogu talagalo ama qorshuhu noqdo in dagaal iyo duulaan lagu aargudanayo la qaado dhaqaalahaasna uu noqdo ka ugu horeeyo ee lagu talagelayo markaa diyaargarow bay bilaabeen waxay weliba isku dayeen iyagu markii ay diyaargaroobeen carabtii kale iyo reerihii kale aan quraysh ahayn ee hareerahooda degganaa ee xilfiga iyo heshiiska uu ka dhexeeyey iyagana inay ciidamo ka soo urursadaan marka ciidan aada u tiro badan bay urursadeen oo xataa waxay adeegsadeen raggii waxa weeye gabayaaga ahaa iyo shucarada si abaabulka loo galo oo waxa weeye ragga loo abaabulo ayaa ay adeegsadeen markii hawshaa ay diyaarsadeen ragga ugu cadcad ee hoggaaminaya diyaar garowgana waa abu sufyaan iyo cikrimatu binu abi jahl iyo rag la mid a weey oo u qaadan la ama ay ka degi la la'dahay jabkii iyo jugtii soo gaadhay fii ghaswati badrin markii marka ay diyaar garoobeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam weli warkaa ma hayo nimankan iyo diyaar garowgooda iyo hawsha ay soo wadaan cabaas binu cabdilmualib oo rasuulka adeerkii ah magaalada makana deganaa baa waxaa rasuulka uu u soo qoray warqad uu ku tilmaamaya ama ku faahfaahinaya nimankan iyo qorshahooda warqaddaa nin buu u soo dhiibay weliba lacag buu siiyey wuxuu ku yihi saddex maalmood gudahood madiine ku gaadha warqaddaasina u gee nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam ninkii dabeetana waa yimi magaaladii madiina saddex maalmood kadib rasuulka oo jooga quba masjidu quba ayaa warqadaasi ay soo gaadhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee waxba muu akhriyi jirin wixii la qoro muu akhriyi jirin waxna muu qori jirin waxaa la qorana muu akhriyi jirin waxba muu akhriyi jirin in la yidhaahdo iyo in la yidhaahdo waxa la qoro muu akhriyi jirin tee baa xoogmu akriji manaa daafka wa kala bixin jirin wey ay noqonaysaa marka macnuhu waxa weyi jireye dee qur-aankaba waa taa lagu soo dejiyeye waxaa looga jeedaa maxay wixii la qoro ee loo soo qoro muu akhriyi jirin de ammaan baanay isaga u ahayd kownuhu ummiyan isaga ammaan bay u ahayd halka dadka kale ay u tahay maxay ay ku tahay dhalaacayniyo iinde ay ku noqonayso warqaddaa waxaa akhriyey ubay bnu kacab saxaabigii lo jiray ayuu rasuulku uri bal hada akhri warqaddan warqadani waxay faahfaahinaysaa iyay sheegaysaaba halka ay wax marayaan iyo nimankii diyaargarow dhammaystiran xataa cadadka iyo cududda ay wataan baa ku qoran ilaa cabbaas waa nin xoogogaala ah, oo warkooda haya waxaanu rasuulka warqada ugu soo diray dee waa u turhayey ila waa inaanu adeeru yahayo cadow ay doonayaan inay hororsadaan dhibaato u geystaan markii warqadaasi rasuulka lagu dul akhriyay wuxuu amray inaan la sheegin warkaa dadkana inaan waxba loo faahfaahin laakiin diyaar garow in la bilaabo waayo dee siyaasadda iyo marka laga hadlayo dagaalka inteeda badan waxay ku socotaa maxay waa si siri ah alxarbu khudca dagaalkaaba iska khiyaamaa marka horeba inaad cadowgaaga sidii aad kaga guulaysan lahayd ama aad kaga waxa weeye dee badin lahayd inaad samayso marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu qariyey in yani amray in la qariyo aan la sheegin warkaa isaga aan dee dadka lagu dhex shaacinin marka rasuulku diyaar diyaargarowuu bilaabay waxaanu bilaabay inuu saxaabada la tashado oo rasuulku dagaal kastoo uu gelayo saxaabada talada qayb buu ka siin jiray washaawirhum fi اlamri faidaa cazamta fatawakal calى allah markaa rasuulku saxaabada waa la tashaday ghaswatu baderna maxaynu ku soo marnay inuu la tashaday soo ma ashiiruu calaya ayuha nnaas oo ila taliya buu rasuulku lahaa calayh isalaatu wasalaam isagoo ragga taladooda iyo aaraadooda urursanaya markaa rasuulku saxaabadii buu la kulmay laba arrimood baanu kala hadlay ama kulankaasi uu daaranaa arrinta koowaad waxay ahayd wada tashi arrinta labaadna waxay ahayd riyo uu ku riyooday buu doonayay inuu uga waramo oo isla dagaalkan xidhiidh la leh iyo ghaswatu uxud weli hadda lama bixin ciidankiina lama saarin markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeen jimcaah subaxdiisii buu isugu yeedhay saxaabada kadibna arrintan uu kala hadlay talada rasuulku uu watay markaa waxay ahayd inaan magaalada laga bixine mar haddii nimankiina intii dee la tashanayay soo dhowaadeenba waxaa rasuulka ra'yigiisu ahaa calayhi salaatu wasalaam inaan magaalada madiine ciidanka laga saarin ee nimankani markay soo galaan magaalada iyagoo maqiiqan lagula dhex dagaalamo waayo taasaa xagga marka laga hadlayo dee maadaama ciidankani ciidan fara badan uu yahay dee markau ciidanku gurigaaga kugu soo doonto waad ka adagtay tiro kasto uu leeyahayba inta badan waayo qofka deegaankiisii iyo magaaladiisa ku dhex dagaalamaya sakadaha iyo halka laga laabay iyo luuqyadoo dhan buu yaqaana laakiin kani garan maayo waxa laga yahay isagoo sii jeeday in afartii shahaaba lagaga yimaado marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam ra'yigaasu isagu qabay in caruurta iyo dumarkana guryaha dushooda la saaro ragguna ay sekadaha ku dhex dagaalamaan oo nimanka sidaa waxa weeye lagaga adkaado laakiin rag badan oo saxaabadii ka mida gaar ahaan dhallinyaradii aadkana ugu heelanaa dagaalka ghaswatu bederna aan ka qeyb gelin oo fursaddaasi ay seegtay baa waxa dhah rasuulka ilaahay inaynu madiine ku dhex dagaalno suurtagal ma aan baxayna nimankana halkoodaynu ugu tegayna ay joogaan waxaa rasuulka ra'yigiisa soo dhoweeyey cabdillaahi bnu ubay bnu saluul ra-iisulmunaafiqiin laakiin kama aha daaca iyo amarkii rasuulku u ajiibaya macnuhu ma ah fulaynimo ay ka tahayo yaan la bixin buu isleeya halkan hala iska joogo weliba hadal buu rasuulka u raaciyey calayhi isalaatu wasalaam wuxuu rasuulka ilaahayow waxaabaan kuu sheegi lahaa buuhi anugoo taladeedu ay tahay horena aan u ogaanay mabay dhicin madiine inaanu dagaal uga baxno si aan usoo dagaalano ilaa haddaanu ka baxno waana soo jebiya haddiina lagu soo weeraro annagoo iska dhex joognana waanu ka adkaanaa ragga qaacido khaldan buu halkaana ka soo jeeday markaa isagu uu taageeray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ra'yigiisa laakiin ujeeddadiisu may ahayn wanaage dhinac kalu wax u waday marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii u arkay xagga loo badan yahy waa ka aqbalay in magaalada laga baxo nimankana laga horto haddaba riyada rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku riyooday wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku riyooday oo la itusay saddex arrimood arrinta koowaad waxa weeye baqaratun tudbax neef lo ah oo la gowracayo waxaa kaloo lay tusay buu yidhi wa hulmun fii dubaabi sayfi seeftayda caaraddeeda hore inay jabtay caaradda yar hore inay ka jabantay taana waa ku riyooday waxaa kaloon ku riyooday buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam in yacni gacantayda aan geliyey fii dircin xasiin meel adag oo aada u ilaashan markaa rasuulku wuu fasiray calayhi isalaatu wassalaam oo saxaabadu waxay dhah bal noo fasir rasuulka ilaahay waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee sababta uu riyada ugu sheegaya waa arrin xidhiir lale waaqicadan iyo dhacdadan taagan wuxuu rasuulku yihi xoolaha ama neefkaa aan arkay ku riyooday iyadoo la gowracayo waxaa weeye rag saxaabada ka mid oo dagaalkaa ku dhiman doona seeftaa aan arkay ama la i tusay waa seeftayda iyadoo caaradda hore ay ka jaban tahayna waa mid ka mid a qaraabadayda oo dagaalkaa ku shahiidi doona dhufayskaa adag iyo meeshaa ilaashanna ee aan gacanta geliyeyna waa magaalada madiina taasaa rasuulku ku fasiray calayhi isalaatu wasalaam sidaasuu maana u dhacday oo dee saxaabo badanna waa ku shahiideen dagaalka qaraabadiisii nin raggii ugu qiimaha badnaa mid ka mid mida ah, oo xamsatu binu cabdilmualibna dee dagaalka waa ku shahiiday waayo magaaladii madiinana de ilahi subxa tala waa badbaadiyey <clears throat> waaya markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam nimankan sidii loogu babac dhigi lahaabuu falowgeeda qabtay waayo nimankani waa waxa weeye saddex kun oo ciidan ay wataan laba boqol oo fardafuul baa ka mid a ah ciidanka iyo saddex kun oo awr waa ciidan diyaarsan weeye marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam kun nin buu diyaariyey oo saxaabadii ka mid a ah. markii haddaba uu damcay inuu baxee dariiqaba lagu sii jiray baa ninkaa munaafiqe ibnu saluul iyo kooxdii marka horeba isaga dee taageersanayd ee la socotay ayaa dhexday ka soo noqdeen waayo isaga taladiisu waa tii ahayd madiine aynu ku dhex dagaalanno markii dhexda la marayaba wuxuu yidhi ninkani isagoo rasuulka u jeeda calayhi salaatu wasalaam anigoo oday ah odayaashii madiine ka midna taladaydii waa diiday inama yeeraroo dhallinyaraana taladoodii buu qaatay markaas sabab aan uga barbar dagaalamo ama u difaaca meesha ma taalle yaa i raacaya waan iska noqonaya koox markaa iyaguna aan isaga dhaamin ayaa la noqotay oo raacday ilaa xataa dad kale oo hagaagsanaayo oo aan munaafiqiin ahayni laftoodu ay yaro gilgishe oy noqon gaadheenba waayo munaafiqu dabka uu shido isagoo un kuma koobnaada dee saamayn buu yeeshaa xataa mu'minka hagaagsan buu saameeya markaa saddex boqol oo nin buu la soo noqday kunna waa lahay imsaa soo haray todoba boqol baa soo haray ciidanka loo socdaana waa imse saddex kun wey waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii magaalada madiine uu ka baxay ka baxayey ee xagga uxud uu baxayay waay uxud iyo dee madiinimo kale fog hadda way isgaadheen be markaa dee duleedkeedu unbay ku taallo adigumay fogeen Eh, rasuulku calayhi afdal salaati waatamu tasliim saxaabada qaarkood baa tale soo jeeday waxa rasuulka ilaahayow malaha waanu ku kalifnaye taladaadii horeba ku noqonna ee ahayd in madiino uun dee difaaca laga galo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam maadaamo dee uu garoobay hadda nebi mar haddii uu xidho waxa weeye agabkii iyo dirayskii dagaalka uma bannaana inuu dhigo ilaa dagaalka uu gelayo marka mar haddii haddaani soo xidhnay hubkii diyaarna aan ahay waynu soconayn marka rag fara badan oo saxaabadii ka mid oo da- yaraa sii raacay oo dagaalka doonaya ka qayb galan lakin aan qaangaarinba marka rasuulku wuxuu sameeyey isticraad bandhig buu ku sameeyey ciidanka iyadoo dee kala shaandhaynaya markaa raggii da ahaa cabdillaahi binu cumar iyo zayd binu thaabit iyo raafic binu khadiij rag fara badan oo da-doodu markaa aanay gaarin abu saciid alkhudri iyo oo afar toban jir iyo saddex toban jir midhan ahaa baa la yidhi halla celiyo dagaalka ma geli karaa marka ragga badankooda waa la soo celiyey marka laga reeba raafic iyo saxaabi kale oo iyagu da-doodu haba yaraatee lakiin dagaalka ku fiicnaayeen marka cabdullaahi binu cumar oo kale afar toban jir buu ahaa waa ka marka dambe ghaswatu uxud eh, khandaq uu ka qeyb geli doona waayo dee uu qaangaadhi marka raggan rag dagaalkana ku fiican bay ahaayeen doonayeena inay shahiidaan waa afariyo toban jir hadda garo afariyo toban jirkeenna ka war dabkaaba laga ilaaliyaa soo ma hadda waa kaa dabka laga dhowraye hadduu roobdaa laga hortegaye e hadduu yara habsaamaa laga wardoonaye madrasada laga daba tegaye e ninkana wuxuu doonayaa inuu gaalada la dagaalamo oo jihaadka halkiisa uu ka galo laga badinin rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu gaadhay uxud waxaa markaa uu qaatay istraatiijiyadda dagaalka tii ugu fiicnayd waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana khabiiran caskariya khabiir milatari buu ahaa wuxuu yaqaanay markii la gelaya dagaalka halkee ugu habboon oo ciidanka la dejinaya oo cadowga kaad kaga adkaan kartaa maadaamoo tirada ciidanka muslimiintu ay yar tahay rasuulku buurta uxud buu nimankii ugu horreeyey hor degay dhabarkuu saaray waayo dee ninka buurta kuu fuula u kaa adigay sooma haddaad xataa eryato buurta markuu kuu fuula u kaa adigi adigoo hoos taagandi soo ma si walba u kaaga adigi halkaad maraysuu ogyahay hubka kugu soo liishaamaa fudud way sahlanta halka qofka hoosta joogaa ay ku adag tahay qofkaa buurta joogan waxyaaloo geysto markaa de hadday dhibi timaado ama dee la jabo in buurta dhabarka la saara de hadda oo buurta uxud oo halka rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee dhabarka uu saaray magaaladii madiinana dee wajahaddeeday soo eegeysa nimankii gaalada ahaana waxay soo kala dhex galeen madiine iyo ciidankii muslimiinta halka ay degeen waa halka oo cidda dhaxaysa madiine iyo saxaabada waa gaaladii wey rasuulku calayhi salaatu wasalaam istraatiijiyaddaa markii uu qaatay ayaa ciidankii qeyb ka mid ah oo konton nin ahaa loooo uu hogaaminayay saxaabigii lo odhan jiray cabdillaahi binu jubayr ayaa waxa uu amray buur yaroo ka sokaysa uxud waa taager ma weyne in halkaa iyagu ay dhufayska iyo gaadhkaba ka galaan buurta hadda waxaa loo yaqaanaa jabal ruma lakin dee xilligaa jabal ruma lama odhan jirin weliba taluu rasuulku siiyey calayhi salaatu wasalaam iyo amar waxa uu ku uhi buurtaa saarnaada oo naga ilaaliya dhabar jabinta gaalada haddii aanu guulaysanno iyo haddii aanu jabno iyo haddii hilibka iyaga haadu guranayso marnaba ha ka soo degina ilaa amar dambe rasuulku waa ku adkeeyey calayhi isalaatu wasalaam oo yani amar hal mar uu siiyo un maaha intaasoo jeer buu ku adkeeyo ku celiyo ku celiyey nimankii markaa iyagu halkaasay dhufayska ka galeen dagaalkii baa markaa bilaabmay nimankii gaalada ahaa maca dumar baa la socda shan iyo toban dumara kuwii dumarkoodaba ka dhaqaaqayaabay wataan markaa dumarkan ile dagaal la geli maayaane abaabulka iyo baroordiiqda iyo tabaabushaynta xagga dambe ayay qaabilsan oo dee ninku markay gabadhi ag taagintuu dagaalamayo markuu keligii ba isku mid ba ya waxaa dha inay gabadhi la socotona lama dagaalamo hadday saf dhaaftaanba feerkaa ka soo horeyna waayo halkan uu iska yaro dhisaya soma <laughs> marka niman kano waxayse war nimanku waxaynu ogeyn bay inoo geysteen si aynaan u jabin dumarkan inayna raaciya hinda bintu cutba iyo gruub kalaa la socdo oo weliba gabay xagga dambe ka tirinaya waxay leeyiin ragow daad nimankaa ka adkaataan waxay dha waanu idin soo dhaweynayna in tuqbiluu nucaaniq wa nafrishu namaariq maalintaad guushaa markaa gaadhaan mucaanaqaanu idinku soo dhaweynaye shafka inaanu idinku salaadno weliba barkimooyin qaaliyana laydin dhigo oo la soo dhaweeyo haddaad laakiin dhabarka jeedisaan ogaada waxba laguma leedin marka abaabulkaasay wadeen dagaalkii markii uu bilaabmay niman la odhan jiray banu cabdidaar ayaa had iyo jeer quraysh calanka u qaadi jiray hogaaminta yani calanka lagu dagaalamayo ciidanka ee lagu hogaaminayo nimankaa markaasi oo markii horena dee la yidhi waana waa na fashiliseen berigii hore beder waa lagu soo adkeeyey waxa doorkan hayna fashilina bal mar labaad dii kale calanka waa laydinka wareejinaya waayo calanku dee wax la kala dhexlu ahaayo reerku marba nin qaaday dagaalkii markii uu bilaabmay dhowr iyo toban nin oo ah xamalatu liwa raggii calankaa sideydii u kala dembeeyey baa nin walba calankii isagoo sida gaalada lagu dilay marka mid la dila baa ka kalaa qaada kaana waa la dilaa mid kale haddana haba ka qabanba nimankii dabeetana waxay bilaabeen dibu gurasho dibu yaacaan waxay arkeen in tala faraha ka baxdayo sidii bederin ayuu hore egtay bay arkeen xoogaa arrintu aanay sahlanayn markaa dib bay u gurteen nimankan gaalada ah ciidankooda waxaa ugu xoogganaa laba guuto almaymana iyo almaysara oo ay kala hogaaminayeen khaalid bin ulwaliid iyo cikrimatu binu abi jahl labadaa guuto labadaa nin baa waa laba ninoo dagaal ku fiican khaalid bin lwaliid weliba ciidanka ay wataan waa raggii fardaha ku dagaalamayay efentariga ma ah ayaa markii nimankii gaalada ahaa ay jabeen ama dee jabkoodii soo dhowaaday saansaantii iyo calaamadihii nimankii rumaadda ahaa ee buurta la saaray ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kuli ha ka soo degina si wale u dhacdaba baa markay arkeen nimankii oo yaacaya oo haniimada iyo hubka ka daadanaya aada yaabto baa waxay dhaheen alghaniimata alghaniima cadow la difaacaa ma jiree nimankii way jabeenbee haniimada aynu ka gaadhno oo aynu soo guranno saxaabigii hogaaminayey waa cabdullaahi binu jubayre baa waxa uu kuhi war amarkii rasuulka ma iluudeen miyaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina amrin inaynaan marnaba ka degin buurta ilaa amar dambe imanayo umay joojine waa soo degeen isaga iyo sagaal saxaabi oo kale aduu tobaneeyaa ku hadhay buurti khaalid markaa waxa uu arkay inay halkaa fursadii ka muuqato waayo marka horeba wuxuu u tirisayuu u dhukusayey siduu dhabarjabin u samayn lahaa marka wuxuu arkay halkii dhabarjabinta laga samayn lahaa fursaddeedii inay bannaantay deeta wuu soo wareegayba buurtii yareed buu xagga dambe ka soo maray intii halkii ciidanka muslimiintu ay ka sii jeedeen ee ka dagaalamayeen u muuqatay meelaan ahayn buu ka soo wareegay buurtii yarayd buu yimi oo tobankii joogayna cagtuu soo mariyey oo uu laahiyey mar alla markii uu arkay in isaga iyo muslimiintu wax u dhexeeya aanay jirin tobankiina uu soo diray gaaladiina lagu yaro daba jiro oo si loo eryanayo baa dheer buu ku dhawaaqay isagoo u sheegaya in xaaladdu isu beddeshay gaaladii markii dhawaqiisii iyo codkiisii ay garteen bay markaa dib u soo laba kacleeyeen muslimiintii markaa maxay galeen laba meel dhexaad waxay u dhaxeeyaan labadii ciidan ee gaalada kuwan dhabarjabinta sameeyey iyo kuwii marka hore ay ku daba taagnaayeen oo ku soo jeetanay wixii ka dhacay baa ka dhacay marka ilaa saxaabada qaarkood ama rag saxaabada ka mid ah ay ku baxeen gacanta saxaabada iyadoona iskala garan la'yi xudayfa binulyamaan aabbihii oo la odhan jiray alyamaan waxaa dilay saxaabada gacanta muslimiintu ku baxay iyadoo xudayfa uu leeyihi abi abi war waa aabbahayo ka daaya miyaa laysmaqlayaaba saasaa markaa arintu ay u dhacda markii markaa dee dagaalkaasi weji kalu dee yeeshayo waa mukhaalafadaa iyo dee khilaafkaa rasuulka alayhi isalaatu wasalaam la khilaafay amarkiisa waa hal amaroo la jebiyey soo arki maysa imise amar baynu jebinaa maanta xadid walaa xaraj aad way badantay haddana waxaynu doonaynaa aayaroo dhalatay inaynu iska wada guuleysano oo gaalada ka adkaano oo awooddeennu korto iyadoo aynaan haynin maxay asbaabtii asbaabta waxaa ugu mudan dariiqadii iyo sunnadii nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam in la raaco oo lagu toosnaado awaamirtiisa la qaato nawaahidiyo wuxuu inoo diidayna laga tago marka mukhaalafa waaxidaa keentay culayska intaa leeganu yimaado waxbaana laynagu tusinayo cibraadee ku sugan inta ummaddu mukhaalafaad iyo khaladaad ay dhex dabaalanayso inay guul gaadho ama halkii la doonaya ay gaadho ummadda islaamku way adagtay way adagtay markaa khaalid oo dee markaa gaal ahaa dhibaatadaasa marka waxay muslimiintii ku habsatay markii dhabarjabintaa uu sameeyey haddaba muslimiintii iyo ciidankii saxaabadu saddex qole u kala baxeen qolo iyadu mar alla markay arkeen talaynay faraha ka baxday ilaa magaalada madiina u yaacday oo meel ay ka soo noqdaanba garan waaye si ay wax idhahdaan dayrkii magaalada madiinaa soo celiyay ragga qaarkood iyo guryihii madiina waxaysan haddaa gashaan magaalada ceebtiisa ugeliysaan dumarka iyo carruurtii baa joogay qolada labaadina qolo dawakde bay noqdeen waa aktaru saxaaba ama ciidanka badankood meel ay wax u qaadaanba way garan waayeen marka meel aan ka fogeyn meeshii saaxaddii dagaalka bay iska istaagtaageen qolada saddexaad waxay noqdeen qolo rasuulka calayhi salaatu wasalaam maciise ahaa oo ka barbar dagaalamayey tiradooduna way koobnayd sagaal saxaabiya waxaan dhaamin baa ku soo haray toddobadii boqol macnaha waxaa dhacay isku dhexyaac aan inaba caadi ahay oo ay keentay dhabar jebintaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagu marnaba muu dhaqaaqin geesinimada rasuulka markay saxaabadu ka warramayaan mar walba waxa uu ahaa aqrabuhum ila alcaduw dagaal kastoo la galo cadowga isagaa uga dhowaa cid walba sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marna muu dhaqaaqin rag saxaabadii ka mid a sida abubakar iyo rag la halmaalaana waa joogeen oo waa difaacayeen rasuulka calayhi afdal salaati wa atamu atasliim kharajat qurayshun qurayshi waxay u soo baxday limuxaarabati lmuslimiina si muslimiinta ay ula dagaalamaan wa akhdi hariman iyo si ay ugu aaraan ama ugu aargudaan ciddii qutila laga laayay minhum iyagoo fii waqcati badrin dagaalkii beder lagaga laayay wa kaana cadaduhum tiradoodu waxay ahayd maca man xaalafahum iyaga iyo cidday kaashadeen marka la ysku daro alaaata alaafi rajulin saddex kun oo nin fakharaja ilayhim rasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku xaggooda ayuu soo baxay waa nimankaa qurayshee dagaalka soo qaaday wa macahu alfu rajulin iyadoo ay weheliyaan oy la socdaan kun nin oo dagaal u diyaarsan wa rajaca canhu fi ariiqi wa rajaca waxaa ka laabtay canhu rasuulka waxaa ciidankiisii ka hadhay oo ka noqday fi ariiqi intii waddada lagu sii jiray cabdullaahi bnu ubayin bialaai miatin min asxaabihi lmunaafiqiin saddex boqol oo nin buu la noqday walamaa wasala rasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku markii uu gaadhay jabala uxudin buurta uxud amara waxa uu amray khamsiina rajulan min arumaa konton nin oo ka mid a ah raggii shishahanka ahaa bitaxasuni inay dhufays ka galaan fi ljabali buurta wa qaala lahum waxaanuu ku yihi laa tatruku ljabala buurta ha ka soo deginoo ha ka soo dhaqaaqina sawaaun intasarnaa am kusirna haddii aanu guulaysanna iyo haddii aanu jabnaba uma bada'a alqitaalu dagaalkiibaa ka dhex bilaabmay bayna alfariiqayni labada qolo fanhazama almushrikuuna gaaladii markaa waa ay jabeen wa kaada nasru guushiina waxay ku dhowaatay yakuunu lilmuslimiina inay muslimiintu hantiyaan oo ay iyagu noqdaan kuwa guulaystay taasaa lagu dhowaaday oo qarka loo saarnaa lowlaa ana almutaxasiniina haddii qoladii dhufayska kaga jirtay buurtu khaalafuu aanay khilaafeen amra rasuuli sala allahu alay wasalam amarkii rasuulka oo watarakuu aanay ka soo degeen aljabala buurta oo washtaqaluu aanay ku mashquuleen binahbi furashada boobka haniimada la kala qaadanayo wasalbi iyo furashada xiinamaa ra'w markii ay arkeen intisaar almuslimiin muslimiintu inay guulaysteen falamaa ra'aa khaalidu bnu lwaliidi khalid binu lwaliid markii uu arkay aljabala buurtii oo khaaliyan ka maran min arumaati raggii saarnaa xamala cala lmuslimiina min khalfihim muslimiinta ayuu gadaal ka soo weeraray xagga dambuu kaga yimi xamlatan shadiidatan weerar aada u daran oo xoogan xata nhazama akaruhum ilaa saxaabada badankoodii ay jabeen as'ila limaada kharajat qurayshun fii gaswati uxudin kam kaana cadaduhum qurayshii dagaalkan uxud inay usoo baxda maxaa keenay tiradoodu se imise ayay ahayd kam cadadu man kharaja maa rasuuli sala allahu aleyh wasalam ciidankii rasuulka wehelinayey tiradoodu imisa ayay ahayd bimaada amara rasuulu sala allahu calayhi wasalam maxaa rasuulku uu amray arrumaata raggaa shiishyahanadee buurta la saaray man intasara fii hadihi alghaswa duulaankan isaga ah yaa guulaystay maada xadaa maxaa dhacay bacda tarkihim aljabal kadib markii ay ka soo degeen raggaasi buurtii adars caashiru darsiga tobnaad habaatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam waa sugnaantii rasuulku uu sugnay sugnaa ee aanu dhaqaaqin ee aanu ordin fii ghaswati uxud dagaalka uxud rasuulku calayhi salaatu wasalaam sugnaantii uu muujiyey shajaacatuhu geesinimadiisii wa sabruhu iyo adkaysigiisii shaju wajhihi dakharkii wejigiisa loo geystay kasru rabaaciyatihi dhooshiisii la jebiyey wa haniyatihi iyo fooshiisii la jebiyey jarxu wajnatayhi iyo dhafooradiisii la dhaawacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacni arrimahani arrimo rasuulka ku habsaday weeye calayhi salaatu wasalaam markii arintan ay dhacday oo dhaawacyadaa culus ayaa soo gaadhay iyadoo intaasoo dhaawaciiba ku yaalan haddana rasuulku marna muu jixin jirin manuu dhaqaaqin manuu ordin axna muu odhan halkiisii buu ku sugnaa isagoo dagaalamaya habata arasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waa sugnaaday fii ghaswati uxudin dagaalkii uxud dhexdiisa iyo markaa culayska badani soo kordhay rasuulku waa sugnaa muu dhaqdhaqaaqin wa macahu jamaacatu min asxaabih waxaana wehelinaya oo ku lamaanaa qaybo ka mida ah saxaabadiisa minhum waxaa ka mid ahaa abubakrin wa cumaru wa caliyu radia allaahu canhum ajmaciina waqad asaabahu waxaa ku dhacay calayhi الsalaatu wasalaam rasuulka shadaa'idu cadiima culayse iyo dhibaatooyin waaweyn taxamalaha taasoo uu ugu dulqaatay bima acطaahu اllahu waxa alla uu siiyey oo min ahabaati sugnaanshiya ah wasabri iyo dulqaad falaqad aqbala calayhi waxaa rasuulka soo qaabilay oo ku soo jeedsaday ubayu bnu khalafin ninkii la odhan jiray oo gaalada ka mid ahaa yuriidu isagoo doonaya qatlahu inuu dilo fa akhada calayhi asalaatu wasalaam waxaa rasuulku dabeeta uu qaatay alxarbata eebo ama murjin ama waran yar buu ka qaatay miman kaanuu macahu raggii la socday ka barbar dagaalamayeen wa darabahu ninkaasuu ku dhuftay darbatan ku dhufasho kaanat noqotay sababa halaakihi tii uu ku dhintayba walam yaqtul calayhi asalaatu wasalaam rasuulku weligii muu dilin hayrahu rasuulku muu dilin yani hayrahu ninkaa waa ubayu binu khalafa cid aan ahayn tuula xayaatii intii uu noolaa ninka quree gacantiisa ku baxay wey ninkaas wa waqaca calayhi asalaatu wasalaam waxaa rasuulku uu ku dhacay fii xufratin god ay qodeen nimankan gaalada ah fa jurixat waxaa la dhaawacay rukbataahu labadiisa ruug ama jirib wa uqmiya calayhi ayuu galay xanuunka daran daraaddii wa ramaahu bacdu almushrikiina gaaladii qaarkood baa ku soo ganay bixajarin dhagax bay ku soo tuureen fashaja wajhahu markaasaa wejigiisii uu dhagaxaasi dhaawac u geysto u dakray wa kusirat waxaa rasuulkan la jebiyey rabaaciyatuhu dhooshiisii wa haniyataahu iyo labadiisa fool wa jurixat waxaa kaloo la dhaawacay wajnataahu labadiisa dhafoor wa usiiba waxaa kaloo dhaawac la gaadhsiiyey wa usiiba waxaa iyagana la dhaawacay asxaabahu asxaabtiisii aladiina kuwaasoo yudaaficuuna canhu rasuulka difaacay bijiraaxaatin kaiira aydan dhaawacyo badan baa iyagana sidoo kale gaadhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu arkay arrintu inay faraha ka baxday saxaabadii intoodii badnaydna ay dhabarka jeediyeen in yar oo rasuulka kusoo ag hadhay mooyaane oo iyagu difaacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam difaaci buu sii nimankiina weerar badan bay soo qaadeen oo markii dambe waxaabay faafiyeen war odhanaya waaba la dilay rasuulka calayh isalaatu wasalaam muscab bin cumayr saxaabigii lo odhan jiray baa ka mid ahaa raggii ku shahiday ghaswatu uxud muscab iyo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam way isu ekaan weliba marka ay hubka yani dagaalka qalabka dagaalka xidhaan bay aada isu shabihi jireen markaa ninkii dilay muscab bin cumayr baa wuxuu ihi qataltu muxamadan maxamed baan dilayba markaasaa kii shaydaan ahaa oo meelaha marayeyna uu yidhi dhawaq intuu yani waxa labada dhagood isqabtay ina muxamadan qad qutila maxamed waa la dilay markaasaa deetana ay sii niya jabeen saxaabada qaarkood rasuulku calayhi salaatu wasalaam difaaca iyo dagaalka uu ku jiray waa sii xoojiyey dhaawacyadaa loo geystayna may keenin inuu dabco ninkii la odhan jiray ubay binu khalaf oo ka mid ahaa raggii gaalada weliba ciidankana dee iyagu ugu dhaqdhaqaaq qabo badnaa ay hogaaminayay baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaggiisa u soo dhaqaaqay isagoo doonayay inuu dilo markaa markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam raggii ka ag dagaalamayay qaarkood buu waran ka qaaday suu ku tuuray dabeeta halkaa kalxanta ayay kaga dhacday oo dhaawac hagaagsanba umay geysan xataa oo xataa jirkiisa hoos umay gelin haddana mar alla markii dhaawacaasi uu gaadhay qayladii uu bilaabay naftaa kaga baxday intii hore o dhan inuu iska xaraabaysanayay moodayeen gaaladu waxooga kuguma yaallan maad la qaylinaysa mid waxba kaa muuqdaanba ila barar ma laha dhiig ma laha waxba laha lakin si kale loo wato de marka iyagu waxay u haystaan inuu weli iska yaro xoogaa ka badbadinayo taahan faraha badan iyo qayladu ilaa intaynay makaba gaadhin naftu ka baxday haddaba nimankani waxyaabaha ay sameeyeen waxaa ka mid ah godod bay ka qodeen eriyadii dagaalku ka dhacayay intii hawshani ay socotay godkaa waxaa qoday nin la odhan jiray abu caamir alraahib laakiin rasuulku uu bixiyey abu caamir alfaasiq oo reer madiine ahaan jiray laakiin dee gaalada iska raacay oo dhinacaa maray ayaa godkan qoday deetana dushana waxbuu ka dul saarsaaray oo si iyadoo la moodayay inay meesha iska caadita markaasaa rasuulku ku dhacay calayhi isalaatu wasalaam kadibna markaa dhaawacyadana gaadhay labada jilib buu rasuulku ka dhaawacmay wejiga ayuu ka dakramay ilkihiis foolalka iyo dhoolashaba dhaawacyaa soo gaadhay foolku waa labadan iliga hore labada fool dhooshuna waa labada m waxa weeye ku xiga miciya labadaba dhaawac baa ka gaadhay rasuulka alayh isalaatu wasalaam sidoo kale koofiyaddii birta dagaalka u xidhnaa ayaa iyadana waxa weeye dhafoorada ka gashay oo waxbaa dee waxbay ku dhufteen rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo arintu ay sidaa tahay ayaa haddana waxa weeye uu dagaalamayey waa kii lahaa rasuulku kayfa yuflixu qowmun shajuu nabiyahum calaa macna alxadiid sidee u liibaanaya dad nebigoodii dakray oo ka dhiijiyey markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey laysa laka min alamri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum waayo raggan arrimahaa geystay maalinta in badan oo ka mid ah way soo islaameen dee abu sufyaan ikrima binu abi jahl ah khaalid bin lwaliid way islaameen faxasuna islaamuhu marka ilahay waa ka toobad aqbalay dee oo arrintaa iyo khaladkaa ay sameeyeen rabbi subxaanahu wa tacaala waa ka toobad aqbalayoo alislaamu yajubu ma qablah islaamku dee wixii ka horreeyey buu he tirtiraayuu baabi'iyaa sowma waaya waxaa kaloo dhaawacyadiisa ay gaadheen in badan oo ka mid a ah saxabada ridwanullahi calayhim oo aa raggii difaacayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee aan iyagu marnaba hareertiisa aan ka dhaqaaqin doonayeen inay isu dhigaanba hubka lagu soo liishaamayo iyo warmaha lagu soo ganayo waxa weeye doonaya inay isu dhigaan habata arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waa sugnaaday fii ghaswati uxudin dagaalkii uxud dhexdeeda oo muu dhaqaaqin halkiisina kamuu tegay wa macahu jamaacatu min asxaabih waxaana uu helinaya rasuulka qaybo ka mid a ah saxaabadiisa minhum waxaa ka mid ahaa abu bakrin wa cumar wa caliyu waqad asaabahu calayhi salaatu wasalaam waxaa rasuulka haleelayo ku dhacay maalinta shadaa'idu cadiima dhibaatooyin waaweyn taxamalaha dhibaatooyinkaasoo uu ugu dulqaatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam bimaa acطaahu allahu waxa alla uu siiyey ee uu ugu deeqay oo min ahabaati sugnaanshiya ah wasabri iyo waxaa rasuulka soo qaabilay oo u yimi ama ku soo dhaqaaqay ninkaa gaalkee uba ibnu khalaf loo odhan jiray yuriidu isagoo doonayay qatlahu rasuulka inuu dilo fa akhada calayhi salaatu wasalaam waxaa dabeeta rasuulku uu qaatay alxarbata eebo ama murjin ama waran yar waxa uu ka qaatay miman kaanuu macahu raggii la joogay ee saxaabada aha wa darabahu waxaanuu ku dhuftay darbatan dhufasho kaanat noqotay sababa halaakihi tii uu ku dhintayba ee uu ku baxay walam yaqtulhu calayhi salaau wasalaam rasuulku muu dilin hayrahu ninkaa cid aan ahayn tuula xayaatihi intii uu noolaa wa waqaca calayhi salaau wasalaam waxaa rasuulku uu ku dhacay fii xufratin god ay nimankaa gaaladii qodeen fa jurixat waxaa la dhaawacay oo dhaawacuu soo gaadhay rukbataahu labadiisa jilib ama low wa uqmiya calayhi rasuulka waa la miyir daboolayoo culayskii iyo xanuunkii wa ramaahu waxay ku soo ganeen bacdulmushrikiina gaalada qaarkood bixajarin dhagax fashaja wajhahu markaasaa dhagaxaasi uu dakhr gaadhsiiyey rasuulka wejigiisa calayhi salaatu wasalaam wa kusirat waxaa la jebiyey rabaaciyatuhu rasuulka alayhi salaatu wasalaam dhooshiisii wa haniyataahu iyo labadiisii fool wa jurixat waxaa kaloo la dhaawacay wejnataahu labadiisa dhafoor wa usiiba asxaabuhu waxaa kaloo la gaadhsiiyey saxaabadiisii aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yudaaficuuna canhu kuwa difaacaya bijiraaxaatin kaiira dhaawacyo fara badan aydan sidoo kale as'ila hal habata rasuulu sala allahu alay waslam fii ghaswati uxud rasuulku ma sugnaa mise uu dhaqaaqay wuu orday maada asaabahu fii hadihi alghaswa maxaa rasuulka ku dhacay calayhi salaatu wasalaam dagaalka iyo duulaanka intii lagu jiray man aqbala calayhi yuriidu qatlahu yuu ahaa ninkii rasuulka soo qaabilay ee ku soo dhaqaaqay isagoo doonaya inuu dilo maadaa xasala lahu ninkaa maxaa ku dhacay bacda dalika intaa kadib bimaada usiiba asxaabuh rasuulka saxaabadiisii waxaa gaadhay iyagana wailahuna nagtafii slى اllahuma عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وصaxbihi وslm تsليma kaثيira